dilxija bisha carafa bilashadeeda laa nuraa aanan arkaynin waxa la xarmanaya la xidhan inuu yahay ila alxaj xaj mooye waa inagii soo marayo carab ilaa laga nasakhahayo haddee laga bedelayay xataa muslimiintii hore waxay aaminsanaayeen bilaha xajka inaan cumro la xidhan karin bilaha xajka bisha sidataal arafo iyo bisha u taqaanaan shuwaal ama soonfur aynu dhahna inagu soonfur iyo sidataal iyo arafo saddexdaa bilood inaan cumro aysan xidhmaynin waa bilo u khaasa xaj bay aaminsanaayeen in bilaha gudahooda cumro la xidhana ay tahay xadgudub bay aaminsanaayeen tiibay hooyada inoo tilmaamaysaay waxay tii laa nuura ila alxaj waxaan xaj ahayn maanan u arkaynin in la xidhanayo ama la gudanayo oo maxaa yeelay xaj waxaan ka ahayn maba asaxayaa la aaminsanaa ilaa uu nabigu caddayn doono xukunka faqaala rasuul lah sal sl nabigu man axabba minkum qofkii jeclaado idinka idinka mida yuhilla inuu xidho bicumratin cumro inuu xidho falyuhilla bicumratin cumra ha xidho wasaaqa alxadiia xadiidkii buu kaxeeye wadaadkan bimili xadiii cabda cabdo waa ninka hadda u dambeeyey cabdibn sulaymaan alkilaabi can hishaam waa ninka xadiidka kaxaynayana waa ibnu numayr oo mutaabica ah وxadثna abu quraybin qal xadثna wkiic xadثna hishaam bn curwata can abi curwat bn can caaisha radi allahu tacala canha qaalat hooyadan waxay tihi kharajna maca rasuuli illah rasuulka ilah baanu la baxnay muwaafiina annagoo ku beegmayno oo ku aadan xilligaan maka tegayna ama aanu xajka gudanayno lihilaali dilxija ee bisha carafo bilaashadeedii mina waxaa naga mid ah haddaan muslimiin nahay man ahalla bicumratin qof cumro soo xidhay oo hooyadan caaisha ka ahayd waa inaga soo maray wa mina waxaa naga mid ah man ahalla bixajatin wa cumra iyo qof soo xidhay cumro iyo xaj wada socdo oo badan baa sidaa yeelay oo nabigu ka ahaa wa mina waxaa naga mid ah man ahalla bixajatin dad xaj soo xidha baa naga mid ahay waa sidii saxaabada u badnaayeen qof mufridoo xaj keligii soo xidhay qof cumro soo xidhay qof cumre iyo isku daree xaj fa kuntu waxaanaabay tir hooyadeen fii man ahalla bicumratin dadka cumro soo xidhay baan ku jiro ka tirsanaa wa saaqa waa kaxeeya ninka wakiic ahaa xaafidka wakiic aha alxadiia xadiidkiibuu kaxeeyey binaxwi xadiiihima labadii wadaad hore xadiidkoodo kale eh, eh, ku dhow oo ku macnaa ayuu kaxeeyey wuxuu u ibn numayr iyo cabd ibnu sulaymaan alkilaab wa qaala fiihi wuxuu yidhi markuu asagoo warinhayay qaala curwatu bnu zubayr fii dalika arrinkaa wuxuu yidhi inahu qada allahu xajaha wa cumrataha qada allahu xajaha wa cumrataha xaalku waxaa weeye hooyadan caaisho xajkeedii iyo cumradeedu ilaahay baa dhammaystiray iyadoo cumray ku talagashay markii hore soo xidhatay laakiin xaj iyo cumra ilaahay u dhammaystiro u buuxiyey qaal hishaam wuxuu uhi walam yakun fii dalika hadyun walaa siyaamun walaa sadaqa walam yakun kama waajibin fii dalika arrinka hooyada ay cumro intay xidhataa haddana xaj ay u badashay badelkaa dartii hadyun kama waajibin iyo walaa siyaamun walaa sadaqatun hadyo neef la gowraca soon la soomaa iyo sadaqa la bixiyo raashiina kama waajibinoo in tamatuceedii ama qiraankeeda wax ku waajiba mooyeene wareegga ay kala wareegtay biamri rasuulilaahi buu ahaa ee ma ahayn wax iyadoo ay ku ijtihaaday xadaثna yaxya bnu yaxya qaala qarأtu calى maliki can abi اlأswad muxamed bn cabdالraxman bn nawfal الnawfli can curwaة bni zubayr can caaisha radi allahu tacala canha anaha qaalat kharajna maca rasuuli اllahi caama xajaة اlwadac nabi maxamed baanu la baxnay sanadkii xajkii sagootiska ahaa famina man ahla bcumratin wmina man ahla bxajin wcumratin wmina man ahla bاlxaj waahalla rasuulullah rasuulka ilaahi wuxuu xidhay bilxaji xaj buu soo xidhay kadibna waa kii markuu waadilcaqinabu marhayo ee dulxileefo uu gaadhay la yidhi fangeli xaj iyo cumro oo waxaad tidhaahdaa waadi mubaaragaad joogtaaye waxaad tidhahdaa labayk allahuma bixajatin wa cumra rasul rasul wuxuu soo xidhay bilxaji xaj buu soo xidhay faama man ahalla bicumra ninka cumro soo xidhay markii u faxalla wuu xalaaloobay waxaa la mid ahaa ninkii asaguna xaj soo xidhay xaj keligii soo xidhay waan gaari doonaa cumro u bedel baa la yidhi markuu nabigu sarif marayo waadayb hal kooxun baa soo hadhown xalaaloobinoo kooxdii ahayd qaariniinta ee hadiga soo kaxeeyey ee suubanuhu ka mid ahaa calayhi salaatu wassalaam wuu xalaaloobay intuu cumro la yimid oo dawaafuulquduum sameeyey oo uu saciyey bayna saba marwa oo xalqigii sameeyey ama taqsiirkii ayuu xalaaloobay kadibna maalinkii sideedaad yowmu tarwiya u taqaanaan ee bisha carafa ay sideedda ahayd bay u baxeen oo xajji xidheen wa ama man ahalla bixajin qofkii xaj soo xidhay aw jamaca alxaja waalcumra ama cumrihii xaj isku soo daray falam yaxiluu ma aysan xalaaloobin xataa kaana yowmu naxar ilaa la gaadhay maalinkii naxar la gaadhay hawshaa marka waxay u ujeedaa xaq umaynan xalaaloon bay ka wadaan waanu gaari doonaa ninkii xaj keligii soo xidhay laba midunbuu ahaa ninkii xaj soo xidhay laba mid buu noqday inuu hadyi wado oo isu bedelo qaarin isu bedelo sidii kale iyo inuusan hadyi soo kaxaynin oo nabigu uu yidhi ninkiina xaj soo xidhay xaggana hadyi ay xoola aan wadin cumraha u bedelo marka waa fasku lxaji bilcumra in xajkii la fasaho cumro loo bedelo acmaalcumra la dhammaysto intaan la gaainyowmlxaj e, aan la gaadhin kadibna xaj la xarmado maalinka sideed sida hadda aad yeeshaanoo tamatuca ah ayib saxaabada marka waxay ahaayeen keliya nin qaarinah iyo nin mutamati isku bedelay bay noqdeen intaasay isu bedeleen xataa kaana yowmnaxr ilaa maalinkai tobnaad laga gaadhay maalinka dhuundhowga markaas xajka laga xalaaloobayey xadaana abu bakr bn abi shaybata wacamr ibn muxamed annaaqad wazuhayr ibn xarb abu khaysamata annasaai jamiican ragga wada jirka can ibn cuyaan sufyaan qaala camru wuxuu yidhi fii xadiiihi asagoo markuu warinayey camr annaaqid xadaana ibn cuyayn uu yidhi ma dhihin can ibni cuyayna ma odhanin ee magicii buu caddeeyey iyo aabbihiiba can cabdiraxmaan bn qaasim can abiihi aabihi qaasim maxamed bn abubakr sidiiq ataymi can caaisha radi allahu tacala canha qaalat kharajna maca anabiyi sal lay slam walaa naraa ila alxaja waxaan xaj ahaynna marka maanan aaminsan in la gudanayo oo cumra maysan ogolayn in ayaa maalmaha xajka lala yimaado ama bilaha xajka xataa idaa kunaa bisarifa markaan sarif marayno waa meel hadda u jirta maka dhanka madiine maka laga yimaado toban kilomitr toban kilomitr bay u jirtaa oo meesha hooyadan maymuuna ay ku xabaalan hada hadda nabigu kula aqalgalay markuu guursaday xataa idaa kunaa bisarifa meesha sarif markaan marayno toban kilomitr markaan u jiro aw qariiba minha meel u dhow aan marayno xidwaan xaydoo dhiiggii baa iga yimid caadadii baan helay bay tooyadeen fadakhala calaya nabiyu nabiga ii soo galay sal wa ana abki anoo barooranaya ama ooyaya faqaala suban wuxuu hi anafistii miyaad xayshay oo dhiig baa kaa yimid yacni alxaydu ka wadaa nabigu nifaasku nifaasku xaydkaa layska yidhahdaa iyo dhiiga dhalmeedkaba qaalad qultu nacam haa baan idhi qaala ina haada kani waxaa weeye shayun shay katabahu allahu calaa banaati aadama xaydki iyo caadadu waa wax dumarka iyo gabdhaha nabiyulaahi aadam ilaahay uu ku khalqay oo abuuroo baxaaleah weeye cudur ma waxaad adu gooni la tahayna ma aha faqdi waxaad samaysaa maa yaqdi alxaaju xaajigu wuxuu sameeye samee sumadaan soo xirman qofka xaajiga acmaashu la yimaada imow hayr hase alaa tatuufii bilbeyti xataa takhtasilii laakiin beydkaa ku dawaafan kacbada dawaaf laguma ogolo waa salaadoo kale ilaa aad ka xalaaloobayso ood ka maydhanayso ilaa aad ka daahir noqonayso qaala waxay tii hooyadan rasuulullah rasuulka wuxuu ka carafeeyey can nisaa'i wuxuu kaga carafeeyey bilbaqari lo yowmu naxri maka la gaadhay xoolihuu nabigu udxiyaan u gowracay ee dumarkiisa lo bay ahayd lo buu ka kaga duxeeyo wadaxa rasuul la sl can nisaa'ihi yowma naxri bay u jeedaa bilbaqari loona waa ka gowracay marka tii lagu lahaa tii udxee laga rabay gooni aba saasuu sameeyey xadaanaa suhayb ibnu cubaydillaah abu ayuub alkhaylaani in badan baynu soo marra asagoo kunyadiisi keliya kaga waranayo xadaanaa abu caamir cabdulmalik ibni camr alcaqadi baa laga wadaa xadaana cabdilcasiiz yacni cafan cabdilcaziz ibn abi salamat almaajishuun alfaqiih almadani can cabdiraxmaan ibn qaasim can abiihi can caaisha radi allahu tacala qaasim ibn moxamed waa caaishaa dee inay eedda u tahay weeye maxamed bakar iyo caaisha walaala ah qaalat waxay tihi hoyadan kharajna maca rasuulilah rasuulka baanu la baxnay laa nadkuru ila alxaja waxaan xaj ka inagoon sheegaynin xataa ji'naa sarifa ilaa aan sarifnimadoon soo gaadhnay fatamistu markaasaan xaydoo dhiigga iga yimid fadakhala calaya rasuul اllahi baa ii soo galay wa ana abki anoo ooyaya faqaala wuxuu ihi maa yubkiiki maxaa kaa ooynaya faqultu wallaahi allaan ku dhaartay lawadidtu waxaan jeclaa ama jeclaysta anii lam akun kharajtu alcaama sanadka inaanan soo xajin lahayn baama jeclaystayba yani xajkii waa iga khasaaray u aragtaa oo camalkii xayd baa iga kala gooyey xajkana waa ka waanahay yowmu tarwiya bilowday oo maalinkii maka la gelahay yuba dhiiggii ugu dhacay lawadidtu waxaan jeclaa anii anugu lam akun inaan kharajtu tii soo baxda alcaama hada alcaama sanadka inaanan soo xajin lahayn oo xilli aan daahira aan ku soo beegmo xajka ayaan jeclaan u ma laki lacalaki nafisti maxaa ku helay laga yaaba inuu dhiigka dhacay miya qultu nacam ha qaala hada shayun katabahu allahu calaa banaati aadama shaygan waa dhiiggu waa caado iyo dhaqan gabdhaha aadam ilaahay uu ku khalqe weeyo oo baxaalo dhalamadehe dhibiya ceeb ma aha ifcalii waxaad samaysaa maa yafcalu xaaju xaajuhu wuxuu sameeyo samee hayra anlaa tatuufi bilbeyt laakiin hase yeeshee beytka ha ku dawaafin xataa tahurii ilaa daahir noqoto xataa takhtasini riwaayada hore kusoo marteen maxaa dawaafku waa dahaaradoo kale weye cafkan salaadoo kale weeyo lama ogolo weysela'aan lama ogolo jumhuurta ahlcilmi rajax ee shardinaya weyso ayaa xadiidka daliishada wahuwa sawaab qaalat falamaa qadimtu makkata maka markaan galay qaala rasuul llahi liasxaabi rasuulkai asxaabti wuxuu ku yidhi asxaabtee wey waa asxaabtii soo xidhay xaj keligii xaggana aan wadin hadi faqaal liasxaabi wuxuu ku suubano ijcaluuha cumratan nabigu soo tilaaba tukeeyeyo markii maka loo soo jiro maalin socod ee wuxuu ku yidhi raggiinna xajka wata waxaa ficnaan lahayd inaad cumro u badashaan way dhaga adaygeen oo waxay suga ilaa uu nabigu go'aan adag uu siiyo oo uu masalada bir ku gooyey nabigu u bandhigay carad jawsaa baa ficnaan lahayd buu ku waa la yar aamus markii la soo gaadhay sarif oo meesha hooyadan dhiggu ku eh, qabtay ah buu hadalkii hodaalo hadal ka yar culus ka yar xoog badan buu nabigu ku yidhi saxaaba hawshi qaadatay aan badnay inta kalena waxay dhh nabigu ilaahu idan canaanhayo suga hawsha maka maka la galay acmaashu cumrada la bilaabay yuu nabigu hawsha bir ku gooyey waynu gaari doonaa ijcaluuha cumratu cumra ka yeela faaxala الnaasu dadkii baa xalaaloobay ilaa man kaana macahu اlhadyi ninkii hadyi waday mooyeen oo xoolo xaram xilliga ka keenay mooyeen qaala fakaana اlhadyu hadyi waxaa wado xoolo watay hadyigu wuxuu ahaa maca nabi nabiga la jirankiisa wa abi bakr wa cumar abubakar iyo cumar iyo subanoo xoolay wadeen hadyi ah wadawi lyasaarati iyo dadka xoogow heli kara ee gacanta roon dadka xoogow tanaadka ama hodanka ama xoogow hadyi soo kaxayn kareen reer tabareedka ahayn ayaa soo kaxeeyey hadyi ila waa isgacan dhaamaayo dadku isku adduunya ma aha uma ahallu waa way xidheen oo gormay xidhanhayeen xajki way xalaaloobeen oo cumaray ku xalaaloobeen maalinkii sideedaad oo yowmu tarwiya la yidhaahdo maalinkai biyodhaansiga ee mina loo biyodhaansanayay hadda biyana ma dhaansataane uma ahallu bilxaji xaj bay xidheen xiina wakhtigii raaxu ay caraabeen ama ay u kalheen mina u kalheenoo maalinka sideedaad qaalat falama kaana yowmunaxr yowmu naxrin markii la gaadho maalinka tobnaada dahurtu waan dhiiggii baa iga go'ay tarooyada maalinka tobnaad baa dhiiggii iga go'ay marka dawaafkii markaa waa u hagaagahayaa dawaafkii xajka fa amarani rasuulullah rasuulka wuxuu faray inaan dawaaf ulifaada imaado fa afadtu dawaaf ulifaadaan dawaafu rugni baa la yidhaahdaa dawaaf ulifaada la yidhaahdaa acmaasha la qabto maalinkaasee afarka maalinka tobnaad yowm الnaxr yowm alxaji اlakbar waa taqaanaan musdelifa habeenkaa la baryey aroortaasaa lasoo kal lahaa oo lasoo butaacaa minaa la yimaadaa jamrat اlcaqabaa la tuurtaa kadibna waa la xirtaa ama waa la gaabsadaa gowrac baa la sameeyaa kadibna makaa la soo aadayo dawaaf alifaada la yimaadaa waa dawaafka ugu culus ee rugniga waa xajka kiibay hooyadan la imaatay intaas afartaa camal haddii la kala hormarmariyo dhib ma lah laa xaraj haddii la tartiibiyo siduu nabigu u tartiibiy waan gaadhi doonnaaye sida xadiidkii jaabiri waa khayr haddii laakiin aad kala hormariso culays ma lah qaala waxay tihi fau'tiina maalinkaa tobnaad waxaa naloo keenay bilaxmi baqarin loo hilibkeed baad naloo keen faqultu waxaan idhi maa haada muxuu aha hilibkan loba annagu maanan wadanini faqaaluu waxay dhaheen ahdaa rasuul ullah rasuulka ilaahay baa ka udxiyeeyey can nisaai dumarkiisii albaqara lobuu ka gowracay oo dhiiggi lagu lahaa mutamaticiin bay noqdeen ayuu nabigu ka gowracay falama kaanat leylat اlxasba habeenkii dexjiifka markii la gaadhay waa habeenkii afariyo tobnaad maalinka saddex tobnaad ee mino u dambaysee laga soo dareero maka dusheeda waadigan weyn hadda iska baabay dixdaasaa la dagaa kadib markaa loo soo dhaadhacaa dawaaful widaac oo sagootiska la sameeyaa halkaasaa lagu laabtaa madiina ay aadi jireen saxaabada de halkaa isku dalmani anagu marka waadi lmuxasab baa la odhan jiray hadduu iska baaba'ay laakiin weli raadkiisi waa baaqi falama kaana leylat اlxasba habeenkii dexjiifka ama qurxjiifka marka la marayo qultu waan ya rasuul اllah rasuulka ilaahayow yarjicu الnaasu bixajatin wacumra waarjic bixajatin hooyadan marka waxay ti nabi allow ummaddan kula socota nin walba xaj iyo cumru la laabanhaya nin isku soo darsaday oo sida adiga iyo abubakar iyo umar iyo dadkii e, tanaadkaa ah ee wax heli karay ah iyo nin intuu cumro la yimid dhammaystay cumradii acmaasheedii ka xalaaloobay kadibna iska sugay maalinkii sideed oo xaj madax bannaan la yimid cumro madax bannaan xaj madax bannaan dad la yimido mutamaticinoo sidii loo badnaa iyo dad isku soo daray xaj iyo cumro maxay wataan dadka labo idinkuna labo hadda meesha keligii unbaa fadhiya tiri dad ruux la socda xaj keligii oo cumradiisi ay ka socon weyday hooyadan waa garamaysa nabi allahu yarjicu الnaasu dadku waxay la laabanayaan bixajatin xaj iyo wa cumratin madax bannaan ama isku jirta wa arjicu bixajatin anuna xaj keligeed miyaan la laabanaya saasay u aragtaa oo acmaashay la timid wa acmaalu xajin bas ah ayadu laga fiiriyo cumradeediina waxay fangashay xajkeedii laakiin way dhammaystiri weyd dawaaf lamaysan imanin cumrahad camalka ugu weyn muxuu ah cumro camalka ugu weyn waa dawaaf iyo sacyi labadiina ma samayn karto oo sacyigu dawaafku daba dhacaa sacyi keligii ma la iman karaa waa masala khilaafiya oo mur badan ka taagan yahay qaala hooyadan waxay tihi fa amara cabdaraxmaan ibna abibakar buu nabigu faray faardafanii calaa jamali ritigiisiibu ifangelio riti uu asugu lahaa la raacay waxaan aaday bannaankan u baxay xaramka oga baxay xaramka tanciim isagoo faahfaahsan ayaa iman doona hadalka iyo niqaashka iyo doodda hooyadan iyo suubana calayh salaat wasalaam qaala waxay tidhi markay ka sheekaynaysay maalinkaas sidai usoo cumraysatay ee ritiga u raacday ee walaalkeed u kaxeeyey bay ka sheekaynaysay fa innii la adkuru waxaan xusuustaa wa ana jaariyatun anoo gabadh yar xadiitu sini da'yar ancasu inaan markaasi lulmoonayo ama gamaanyoonayo ama fa yusiibu wajhi wejigii marka uu ku dhacahayo uu asiibahayo mu'aharata araxli rarada qaybteeda dambe intaan lulmoodo ayaan ile cabdiraxmaan waa iga horeeya kabaalladii iyo koorihii soo taagna baan madaxa ku dhufo metr kolba hadda waa artay idinkumaa gaari saarantihiin u dhici waraad u soo dhici kolba ruux baad madaxa la helaysa fainii la adkuru waxaan xusuustaa maalinkan cumraysanay cabdiraxmaan ayuu weli aan la saaraa ritiga wa ana jaariyatun xadiiu sin anoo gabadh yaroo da'yar ah ancasu fa yusiibu wajhii mukhirata raxli afwan rarada qaybteeda dambe xataa ji'naa ila tanciim lanna way daaleen maalinkao dhan bay joogeen mina acmaal lala imanayey la tuuranayey haddana waxay u soo baxday inay halkaas iyo maka u baxdo xataa ji'naa ila tanciim ilaa aanu tanciim nimid waa meesha ugu dhow xilliga marka maka laga baxaayo fa ahlaltu waxaan ka soo xidhay minha min atanciim bicumratin cumraan ka soo xidhay jazaaan bicumrati اnnaas iyadoo bedel ka ah, dadka cumradoodii hooyadan saasay u idinku waxaad u deliishataan hooyadan eh, cumradii waxaad u deliishataan cumara madax bannaanoo iskala imanaysaanoo intaad iskaga ceeshanaysaan halkaaad ka tegaysaan waad cumraysanaysaan haddana to kale iigu celi jiddaan aaday caqlaan soo gadanay cumro kale madiinaan aaday cumro kale daa'if baan aado qaraabaan soo booqday cumro kale iyo xadiisku misleeyihi cumradii iga socon weyda ee dhexda go'day yaan dhammaystiranaya tiri hooyadeen idinku cumra dhexdii kaga go'da mise tu faahlaltu waa shee cabdirashiid markaan dhammeeyey aan ka degaan maslada ka hadli doonaa mar boor baa idinka kici doona faahlaltu minha waxaan ka soo xidhay bicumrati cumraan ka soo xidhay jazaan abaalgud u ah ama guyutaan u ah bicumrati الnaasi dadka cumradoodii alatii taasuu ictamara ay cumrayste abu أyuب الghaylaaniyu haddaynu sumr sulaymaan xadaثna bahز ibn أسد الcami xadaثna xamaad xamaad ibn زayd can cabdiraxmaan ibn اlqasim can abihi abi qasim mxamed can caaشha radi الlahu tacala canha qaalat labayna bاlxaj xaj baanu soo xidhannay maxay ka wadaa waa saxaabadii badankeed iyadoo muctamiray ahayd cumray soo xidhatay hooyada waa laisku khilaafsan yahayo qole waxay leeyihin hooyadan xaj keligii bay soo xidhatay marka hore kadib buu nabigu cumro u bedel yidhi marna cumradii dambe bay ka hadashaa u bedel la yidhi ka socon weyday marna xajka hore ay soo xidhatay bay ka dhigtaa marka sida laakiin raajixa cumray soo xidhatay kadibna xaj u bedel baa la yidhi saa darteed ku taagnaydna waa kii ay soo qallaysay ama ay dib ka soo bilowday labaynaa waxaanu soo xidhannay bilxaj xaj baanu soo xidhnay marka waxaad ka qadanaysaa dadku meesha u badan yihiin adugu aad ka duwanaatid waxaad maanta waanu tukannay adoon masaajidka kuba tukanin oo ama jamcadu ay ku dhaaftay ama masaajid keligiiba yimaad waan tukannay waxaa loo jeedaa dadka badankood waa tukadeen labaynaa bilxaj xaj baanu soo xidhannay xataa idaa kunaa bisarifa markaan sarif marayno xidtu waan xayday fadakhala calaya rasul la sal slam waana abki nabigaa ii sugaanoo ooyaya wa saaqa alxadiia xadiidkuu xamaad kaxeeyey can cabdiraxmaan binaxwi xadii ilmaajishuun xadiidkii wadaadkadaan maraynaye muxuu ahaa abu salama ee cabdilcasiis xadiidkiisoo kale ayuu kaxeeyey hayr hase yeeshee ana xamaadan laysa fii xadiii xamaad markuu xadiika ka qaadanaya can abdiraxmaan ibni qaasim xadiikiisa kuma jiro fakaana alhadyu hadyigu wuxuu la socdou ahaa ama maca nabi nabiga la jirabkiisa abubakr wa cumar wadawi lyasaarati iyo inta uu xili karee gacanta room yaa hadyi wadi intaa muusan ku darin xamaad asagu wadaadka ole cabdilcasiis ibn abi salamat almaajishuun almadani alfaqiih ayaa ku daray uma ahaluu way xidheen xajki bay xidheen weeye xiina raaxuu ilaa mina mina markay aadahay maalinka sideedaad ayay xaj xidheen walaa qawluha uma hal intaa dambena kuma jirto walaa qawlaha weedha ay soo tirina kuma jirin xadiidkan dambe waana jaariyatun xadiidatu sinni ancasu fayusiibu wajhi mukhirata raxlina kuma jiro inta kale waa iska waafaqsan yihiin fi riwaayati can abdiraxmaan can abihi can caaisha laakiin labada sheekh waxay isdheer yihiin buu raba muslim inuu tilmaamo baraarujiyo xadaana ismaaciil bn abi uways xadaanii khaali malik bnu anas wadaadkan ismaaciil abi uweysa waa nin iqa ah sida raajixa calaa khilaafin fiih abtigii buuna xadiidka ka warinhaya oo maalik bnu anas abu cabdilah imam darlhijra saxib almuwaa ad garanaysaan wa saaxib almadhab almacruuf ayaa abto u ah xadaanii khali maalik bnu anas baa ii tabiya xadiidka xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maalikin can cabdiraxmaan ibn اlqaasim can abihi abihi qaasim muxamed ataymi can caaisha radi allahu tacala an ana rasul sal slm afrad alxaja rasuulka ilaahay afarada wuxuu mutaxay uu keli u soo xidhay si madax bannaan alxaj waa fii awal amri weeye horaan baynu soo marray hore nebigu xaj buu soo xidhay markuu dulxulayfe yimid oo waadi lcaq habeenka uu baryey yaa waxaa le salli fii hada alwaadi almubaarak waqul xajatun fii cumra ama cumratun fii xaja marka bilowga hore idinka hadlaysa afrad alxaja waa sidii loo badna xadaana maxamed bn cabdlah bn numayrin qaala xadaana isxaaq bn sulaymaan alqaysi can aflax bn xumayd alansaari can ilqaasim bn muxamed can caaisha radi allahu tacala canha qaalat kharajna maca rasuuli illah rasuulka baanu la soo baxnay muhilliina annagoo soo xidhannay bilxaji xaj soo xidhannay fii ashhuri alxaji bilihii xajka alxaju ashhuru macluumaat qur-anka waad ku garanaysaan nabi maxamed baanu la soo safaray annagoo xaj soo xidhannay bilihii xajkanaynu ku beegnay wa fii xurami alxaji meelihii laga xarmanhayana ka xarmannay xuram jamcu xaraami inuu yahay iyo yahay jamcu xurmatin labadaaba waa laysku hayaa ayib aniga xurum baa ii qoran markaa xurum oo markaa jamcu xaraam ah waxaa kaloo la akhriyey xaram waa la akhriyey oo jamcu xurma ah ayib marka fii xurumta aan ku soconna waa amaakintii xaaladihii waxaanu soo xidhanay xaj baanu xidhannay bilihii xajkaanu xidhannay wa fii xurami alxaji meelihii laga xajin jiray ee xurmada lahaana waanu ka xidhannay wy oo mawaaqiiddii bay ujeedooyadeen mawaaqiiddii xajka laga xidhanayay bay ka wadaa amaakintii alamkina walmawaadic wa layaali alxaji habeenihii xajkana waanu soo xidhannay xataa nazalnaa bisarifa ilaa aan sarif soo degnay mar hawshaa kusoo soconnay fakharaja ilaa asxaabihu nabigu u soo baxay maalinkaa dambe intaan maka la gelin toban kilomitr loo jiro faqaala wuxuu ihi nabigu man lam yakun macahu hadyun ee xaj soo xidhay man lam yakun macahu hadyun ninkaan hadyi aan wadinoo xoolo wadin oo fa axabba jeclaada an yajcalaha cumratan inu xajkiisa cumro u bedelo falyafcal ha yeelo waa man axabba wey waa u bandhigid u xirmaqaboojin weeye ruuxu marka shayga agtiisa aad iyo aad ugu wen yahay xaggana aad rabto inaad ka reebtood ka fujiso dahar laguma dhufto waa loo tilaaba tukeeyaa waa loo xirma qaboojiyaa taakataaka loo qaadaa waa loo tilaabsadaa sida khamrada ilahay u gala garan maysaa xaggaa lagala wareegay xaggaa laga istaagay xaggaa laga istaagay markay muslimiintu yidhaahdaan baashu ilahay u socda waa aragnaaye ma waxarimo ayaa la kala gooyey idan caaisho fi saxi wa kay tira hal mar waxaasoo laga xarimi laha muslimiintu diinkooba ka yaaci lahaayeenba way ku aafaysnayeen waxaan qamaarka iyo maysirka iyo khamrada iyo dhaqamo ay barteen bay iska filjaahiliya marka shayga wanaagsan ee waajibka ah ee tawxiidka ayaa isagu bir lagu gooye mooyee sharaa'icdu tartiib tartiib marka waxaa loo yaqaanaa atadaruju fi اtashriic sharci dadka in loo tilaabo tukeeyo loo tartiibiyo dhibicdhibic looga dhigo ilaa ay diinka la qabsanhayaan u macaansanhayaan diinta ku biyadhigayso roobku markuu bilaabanhayo muxuu ku bilowdaa tiixtiix kadibna wuu yar kordhaa kadib buu marta furtaa waaga dambana haddana si tartiibu yuu qaadaa haddii hal maruun marta uu furan lahaa waxyigu oo akaam agee laga qaban lahaa kii saxaabiga nabi maxamed ina sharaac alislaami qad takaasada calaya axkaamta waa igu bataye in aan ku dhego nabi allow ii dardaaran oon janno ku galo taa maxaa loo yaqaanaa atadaruju in la tilaaba tukeeyo steb steb loo socdo marka sharciga ummadda loo dejinayo taana yaa iska leh rabbulcaalamiin iyo rasuulkii ka soo gudbinayay mar haddii alyowma akmaltu lakum diinakum wa aatmamtu calaykum nicmati ay soo degtay maxaa laga rabaa muslimiintu looma ogola atadarujuhe fi tabiiq lama ogolo waa zandaqo iska ilaaliya inooga kaadi hawlahan kale kolba intanaan samaynaynaa dadka kala yaaci maya mar shareecadu hadday dhammaystiranto laba qodon baa ku furan shayga inaad awoodi karto ood fuliso dad awoodi karinna kuma saaro laakin aduu awoodi kara oogama tegi kartid shaygii waajibka ah ee sharciga ahaa ilaahay soo dejiyey ummad baa yaaci soomaali afka maroojin hebel baadidi lama ogolo daylam alximyari waa kii yman ka yimid hareecadoo xunaba allow yman baan ka muslimna waan ah waxaan rabaa su-aal ku weydiiyo hayee soo daa su-aalahaada wuxuu jira bahlan cabno bitc la yidhaahdo ama sharaab baa jira aan cabno qamdida laga sameeyo sharaabkaasi ma bannaanya ma bannaano nabigu rabaa inuu geed sare u waabo geed sare u waabo nabig wuxuu uhi sharaabkaad cabtaanaad ma lagu sarqaamaa mise laguma sarqaamo wuxuu nabi alle waa lagu sarqaamaa waa xaaraane ka fogaada nabigu ma cabbi kartaan khamrowe wuxuu nabi allahu hal baan kuu yaman baan ka yaman baa meel qabowd waa qabowdaa koow in qac laga siiya mooyeene beeraha lama falan karo shaqada lama qabsan karo waa hawshaan ku shaqaynaba waxaa ku xidhan maslaxo weyn oo ikhtisaad u dhaqaalaha ku xidhan bulshada yamaneed haddaysan khamrada ku dhufanin hee ma shaqayn karaan waxna soo saari ma dhaqaalihi baa hoos u dhacahaya ma kici karaanoo xataa hawshii guriga gabahayaan iyo sariirtii bay gabahayaan xuuxaanku odhi baashu dadka markay cabbaan maa lagu sarqaamaa mise maya wuxunabaa lagu sarqaamaa ka fogaada xur mid kalenabaa loo sheegaya way barteenoo balwad bay u noqoto ka ab ka soo cabbi jireenoo lagama karahayo hataan hataa u sheegno dayn mahayaane maxaan samaynaa nabigu laayuu yidhi man lam yasbir canha faqtuluuh ma aha karbaasha halla karbaasha maaha ninka aan daynaynin ee qabatime iska fuudahaya ee laga keri waayo hee degelka ha laga rido shareecadu markay dhammaystiranto dadku hadday batraamaan oo macaasidii iyo xumaantii ay malabsadaan maxaa lagu samay boocaa laga gurhayaa la hor ordi mahayo dadku la kari maaye daay loodhan mahaye bartaasaa lagu dhufan say dib oga joogsadaan oy dhahaan aa ah, ah, ah, looma dhowaan karo amarka ilah idkhuluu fi silmi kaafa walaa tattabicuu hore ordida wey walaa tatabicuu ha malabsanina wey dika waad go'aysaa iska ilaaliya laba kala baab wey laba kala baab marka waa layskuma khaldi karo hawsha ayadaa farqun bayna atadaruji fii altashriic sharcigii marka la dejinhayo ilaahay baa xikmadiisa yaqaano kolba sida uu rabo u dejinayo waqur'aana faraqnaahu litaqra'u cala annaasi cala mukhin wanazalnaahu tanziila wanazlnaahu tanziil cinda alashaacira hadalba hadal buu kuu dhiibaaye washayu bishay yudkar baa la yidhi wanazalnaahu tanziil cinda alashaacira waxba kama jiraan waa been cinda alashaacira wadaadahan qalqaylahaya soomaaliya fadhiya duubka waaweyn ee xasan sheekh maxamed culummada u ah wanazalnaahu tanziila ma aaminsano maxaa yeelay he qur-aanku waa ajruumigii bamaaxidtiisa waxay ku leeyiin almasdaru idaa ukida alficlu idaa ukida bimasdarihi laa yactamilu ila alxaqiiqay ku leeyihi wanazalnaahu tanziila inaa naxnu nazalna calayka alqur'aana tanziila wakallama allahu muusa takliiman miyaa la awili karaa laa yaxtamilu almajaaza wala ta'wiil xaqiiqo way leeyihi markay la murmaayaan muctazada waxay ku leeyihiin wa kallama allaahu muusa tag ay xaqiiqatan ilaahay baa si toosa ah muuse oola hadlay oo muuse ilaahay hadalkiisibuu maqlay marka aayadahan qur-aanka lama wanazl lahu tanziilan waa majaaz bay ku leeyihiin ashaaciru miyaad qanadu wadaadaad moodeye usuushooda haddii la ilzaamiyo hadda goor baan ka hadlay muslimiin noqon maayaan waa ushuushooda waxa ka dhalan haddii lagu qabto quraan kor laga keenay oo ilaahay hadalkii ah dhulka iyo adduunyada lama keenin bay aaminsan yihiin waxa soo degaya tanziil lagu leeyahay waa jismi socdo oo jibriila ah ama muxamed ah qur-aankan aad akhrinaysaana masaaxiifta ku qoran oo macaani ah intii nabiga loo soo dhiibay ama jibriil loo soo dhiibay lama soo degin wanazalnaahu tanziil macnaa waxaa weeye marti baa igu soo degtoo kale wey marti baa igu soo degtoo kale marti baa igu soo degtay wanazalnaahu tanziila maxaa maxaa isu keenay wainahu latanziilu rabi اlcaalamiin nazla bihi الruuxu اlamiin calىa qalbika litakuuna min almundiriin qur-aankaasu waxba kama jiraan waa caqiida faasiday ku leeyahan inaad aaminto qur-aan kor ka soo degay oo dhulka la keenay waa baatil bay ku leeyihiin iska ilaaliya hadda atadaruju hadalkaa aan ka soo noqde atadaruju fi tabiiqi waa zandaqayo kufri iska ilaaliya shareecadu mar hadday dhammaystiranta ilaahay keenay muslimiintu wixii nabiga ka dambeeyey laba wadon baa u furan xukumka haddaysan awoodi karin xaqiiqatun awoodi karin oo marka awoodooda la fiiriyo iyo qudradooda iyo waxay kari karaan aysan kari karin idan kuma saaraba laa waajiba maca alcajzi walaa xaraama maca daruuradi weeye fattaquu llaha ma staactum weye haddaan awoodi karana sidiisaa loo fulin xaraf lagama tegay hal xaraf sayidina abubakar baa diiday fi اtaطbiiq cumar muxuu yidhi tabar ma hayno nabiguna waa xijaabtay carabna waa gaalowday waata la kulaaxayo midna dushada la fadhiyaa tabar ma hayno nimankan aan kala qaybino inta yidhi ambiyaan nahay ee ilaahay ku kufriyey ee diinto dhanba diiday ee dib u noqday asnaamtii dib ogu laabtay aan ku jihaadno intan tukanaysa soomaysa salaadaysa xajinaysa laakiin sakada xogoo muranka ka keenay inaga daa wuxuuhi maya diintu iyadoo dhammaystiran buu nabigu ka tegay way dhammaystiraani ninkii in yidhaahdana waan isku baaba'aynaa wallaahi anaan yeelnin buuhi diinta bakeeri dhexdhuuba laga qaado dadku markay aafoobaan oy diinta ka yaacahayaan waa in awood loo isticmaalo lagu soo dabaalo maaha in la hor ordo inaga daaya socod xaggay tegahayaan waxay tegi maalinkan dambe intay u dhex fadhiistaan inay kuu sharci gareeyaan nin baa nin fuuli kara haweenayna haweeney bay qabaysa ka leefleefa jad hor ordayseen halkaasay mari daanyeeray doofaaray noqonayaan waa in sidai nabiga le ma daynhayaan miya khamrad haa laga gura nabi allow booca iyo deelkaa laga rido iyagaa toobad keenahaye maxaa la yidhahdaa adiga jawaabtaad bixinayso had iyo goor waa inay mustawa alxad ay noqoto dhibka meesha ka jira jawaab iyo fal u dhigma inaad timaado ninbaa indhaha ku aaday majeeda u salaaximayse kii ku laeg baad ku dhufaama ka daran inaad sabirto iska dhaqaale la geray laakiin ninkii burhkoodbaad doonsha waa inaad abley geliso ama burhku bulle ku dhufato shareecadu saas khaladka jawaab la-eg baa lagu dhufanayaa waa bacda kamaali الshariica haddii wax dhiman ama maslaxa darteed iyo edabdarro gaalo ee diinta qayb kor loogu rafcinhayo lama dhahee alyowma akmaltu waa dhammaystiran tahay waxaa idin yaalla inaad ku dhaqantaan daad kari weydaan ninka awoodi waaye istaagha lagu tukado fain lam yastaicee faman lam yastaic fadhaha ku tukado faman lam yastaic facalaa jambi isma saaro hawshan waan kari karaa sooma laakiin waxaan ka baqaynaa jamciyadda qurunbaan ka dhaxaysa netanyahu baydan baa meesha taagan oo ku haya anigu waxaan ahay sahyuuni baan ahay ama masuum baana ku haya taraan baa soo qamaamahayo nin waalan oo dhaga hadda la gooyey hawsha inaga daaya yaan saana loo qaadin waa khalad hawshaa iska ilaaliya waxaan awoodna waan fulinayna waxaana awoodinna ilaahay nama saarin maalinkan hellana waan oofinaynaa mid kale waxaadigu aad awoodi karin waxaa laga yaaba anugu inaan inaan awoodo isku baab ma nihin nin walba wuxuu asagu karuu la iman wuxuun keri karna asma saar lagama dhigi karo anigii baa keri waaye hebelow adaguna fadhiiso ma karaysid oo yidhi maalan islaanta ka dheli waaye adugu seed uga dhali aan furay anaa ka dheli waaye hebelow seed uga dhali oo ma isku baabbaannaa ilahay baa awlaadda qaybiye inaan rabbiba kaaga qorin baa laga yaabaa oo waxay waagi ictisaab nagu sameeyeen ay yidhaahdeen hawsha annagaa wadi weynay ee baan soo bilownay jihaad waxba lagu keeni maayo dhiga iyo dhigi mayno halkaas dagaal bilowday ilaa amminkan fidnada taagan lasku baabiinayo iska ilaali hawshaan masalada iga khusaysa waxaa weeye masala atadaruje fi taطbiiq mamnuuc waa mukhaalib lilusuul qawaacid اlislaam waana zanduqo adduunka hadda aad ay ugu ololeyen qolyaha akhwaankayna aafeeyey iyo islaaxii ay hawshaa keeneen laguna baaba'ay masar ay ku tagtay carab ay ku tagtay ee turkiya ay ku tagtay wax laga faa'iiday oon gaalnimahayn ma jirto waxbana ka keeni maysaa baa ummadda yaqaana maslaxadeeda almuhim nabigu hadda wuxuu marayaa marka in tartiibu tan maxaa laha atadaruju fi اtashriic man axaba minkum an yajcalaha cumratan falyafcal waman kaana macahu hadyun fala ninkii hadyu wada waxba kama bedeli karo cumro uma bedelahaye xajkiisi iyo waa isku lamaansan yihiin fa minhum waxaa ka mid markuu nabigu sida ugu bandhigay al'aakhidu biha nin qaatay taladii nabiga iyo bandhigi nabiga wataarikulaahi ninka tegayoo sidiisi ku socday baa ka mid ahaa ma maka lama gelin oo miman duulkiia ninka ka tega waa kee miman lam yakun macahu hadyun dadkii hadyi aan wadin fa ama rasul lah sal slam fa kaana macahu ama rasuulku hadyi baa la socday wa maca rijaali min asxaabi lam iyo wamacarij rag mciina waxaa ahaa min asxaabii lahum quwa awoodle awoodda qaar laga hadlaya ayaguna hadyi baa la socday fadakhala calaya rasuul lahi baa ii soo gala waana abki faqaal maa yubkiiki maxaa caaishu kaa oynay qultu waxay tiri hooyadeen samictu kalaamaka maca asxaabika nabi alla maqlay la hadalkii aad saxaabadaadi la hadlaysay waa maqlay fasamictu bilcumrati baa ii dhigan nusakda qaarkoodna famunictu lcumratay qoraayaan taasaana sax ah fasamictu bilcumrati meesha ma taallo oo waxaa weeye famunictu alcumra maxaa kaa ohinaya waxaa weeye dhiig baa igu dhacayo cumradii baa la ii diida dhammaystirkeedii baa loo jeedaa famunictu alcumra bay nusada qaarkood ay qorayaan saasayna rajaxeen wadaaddo badan oo nawowi ka mid yahay ciyaad ka mid yahay asiili ka mid yahay rag badan baa rajaxay sidana halabtirked waa la wadi karaa cumro inaad leedahay xajkiina cumro u badala oo dhammaystirta waan maqlay aniguna cumradii waa lai diidanabe allow hadde dhiig baa igu dhacay wey laakiin famanictu lcumra iyo fasamictu lcumra macnahan baa loga jeeda qaala nabig wuxu loo eegeysaa ama cumrada maxaa lagugu diiday wamaa laki maxaa ku helay qultu laa usalli afgobaadsi baa la usalli ma tukanayo waa sida dumarkanu hadda hooyadeen gabdhaheedayna waa saas yeelan dhiig baa igu dhaca iyo caadaan qabaa iyo xukunkiibaa helay iyo macduur baanahay ku macduur baanahay ma tukanayo ama daahirba ma ihi afgabaadsi laga xishoodo mararka qaarkood in si sarbeeba loo sheego ayaa la jecel yahay haddaan markaa masale xukun ku xidhmin oo markaa in la caddeeyo carabka lagu dhajiyo aysan maslaxaddiineed ku xidhnay qaana wuxuu idhi falaa ku dhibi maayo dhiiggaa kugu dhacay fakuunii fii xajiki xajkaada sii aho sii wado facasa allaahu ilahay waxaa laga yaabaa an yarsuqa kiiha inuu kugu irsaaqo oo marka cumradii iyo xajkiiba uu kugu irsaaqo dhammaystirkoodii wainamaa anti adugu waxaad tahay min banaati aadam aadam gabdhihiisaad ka mid tahay kataba allaahu calayki wuxuu kugu qoray oo kugu abuuraa loo jeeda maa kataba calayhina wixii ku khalqay oo dabeeca ah oo dumarku inay caada helaan haddaan dhib kala jirin qaala fakhrajtu fii xajati xajkaygii baan cumradeedii waa kii joojisay ee layidhi jooji acmaashu cumradii maxaa maadaamaada dhammaystiri karin cumradaadii xajka fangeli oo maanta xaj xidho dhiigba aad qabtide mina aad barrina mina joog maalin kasta carafi soo dhammaysta acmaashaada aan aragna bal dhiiggu meeshuu kaa go'o maalinka tobnaad dhiigga hadduu kaa go'o haddee waa ku dhammaato waa dawaafi kale dib u dhiganaysaa ayib haddana waxay dhaheen hadday gabadhu ay dawaaflifaada uu dhiiggii uu ka gu'i waayo ummaddana ay ka tegayso way la iman ayadoo dhiiggeeda qabta waxay nooga qiyaas qadan doonaan dawaafulwidaacu in aan xaayadada lagu lahayn oy ka tegi kartay ilxaaqiyeen rag baa ka murma hawsha shakmid ya waa gaari doona dhibba ma laha laakiin dib loo dhigaa loo badan yahay xatى nazlna mina ilaa mina aanu deglay fataahartu waan daahir noqday dhigibaag uma طufna bilbeyti maalinka tobnaad weeye ywm naxr wanazla rasuul اllah rasuulka wuxuu degay way soo khulaasanaysaa hooyadan riwaayadka eeduga xadiis dhammaystiran bay sheegtay raggii ruwaadda ah baa nin walba wuxuu wariyey ama qabtay sidiis u sheegay wanazla rasul rasul wuxuu degay habeenkii afariy tobnaad weeye almuxasaba waadigii eh, make ee dixda ama niiska lahaa ee tamuuxa lahaa buu degay almuxasab maalinkii saddex tobnaad de waa maalinka xajka u dambeeyey ayaamu tashriiq maalinka u dambaysa weeye mina laga soo dareeri habeenkaa meesha la baryi jiray baa muxasab la yidhaahdaa waa waddada ugu toosanee markaad intaad maka ka soo dhammaysato wadaaca toos oga bixi karteed markaa madiina sii aadi karta ahayd dariiqii hore qadiimka ila hadda waa laga wareegay laamigu meel kale u maray laamigu muddadu hadduu u maro dariiqii laga xajiyi jiro hore waa labay kale yihiin ariiq alqadiim baa la yidhaha ka hore fadaca nabig wuxuu yidhi cabdiraxmaan bn cawf nabibakar buu u yeedhay faqaala wuxuu yidhi ukhruj biukhtika walaashaa la bax min alxarami xaramka kala bax faltuhilla bicumrati cumraha ka soo xidhata xilliga kore uma litatuuf bilbeyti beytka ku dawaafto fa innii antadirukum maa haahuna halkan idinku sugahayaa waadi lmuxasab baan idinku sugiyey ama badxaw maka idinku halkaa igu imaada qaala waxay tii caaisha fakharajna faahlaltu waanu baxnay waxaan soo xidhay cumro uma tuftu bilbeyti beytkan ku dawaafay kacbadii wabisafa walmar wasacaytu bisafa walmarwana waan ku dawaafay ama waan saciyey waa orday faji'naa rasuul allah rasuulka ilahi baanu u nimid wa huwa fii manzilihi isagoo meeshiisii degan uu nagu sugahayay min jawfi leyli habeenkii bartankiisi nis dambe baan soo yaan camaashi soo dhammaystay hadda waa aragtay ninkii eh, bacdalcisho soo aada inuu umra dhammaysta acmaasheeda wuxuu ka bixi xilli dambu ka bixi ama waaga ugu baryiba zaxmada jirta waagaa dhulku waa kala fogaa waddo fiicanna ma jirin idan xilliga tag soo maka imow acmaashii ku noqo nabiga meeshuu deganaa wakhti dheer bay noqotay faqaala wuxuu yidhi suubanuhu hal faraqti ma dhammaysay kacbadii macafan cumradii ma ka faaruqda ma dhammaysay qultu nacam faaadana fii asxaabi biraxiil markaa ogaada inaan soo dhammaysta hawshay wuxuu ogeysay nabigu in la guuro asxaabtiisa aan guurro aan aadno madiina aan ku laabano faaadan wuxuu ogeysiyey biraxiili geedi buu ogeysiiyey iyo safar fii asxaabi asxaabtiisii fakharaja nabigu waa baxay famara bilbeyti buu soo maray kacbadii buu ku soo noqday faطaafa bihi waa ku dawaafay dawaaf gudac way hadda qabla salaati الsubxi salaaddii fajar intaysan dilaacin ka hor uma kharaja ila اlmadiina nabigu intuu marka sogotay beytka ilaahay madiina u baxay salaaddii aan la gaadhi xadaثnي yaحya بن أyوب المقاbري قال xadaثna عباd بن عباd المhلبي xadaثna عubayd اللh بن cمر الcمري عن القاسم بن محمد عن أم المؤمiنiin qاsim بن محamed iyo curwa ay xadii ku dul wareega waa aragtaan hooyadan aad uga waranaya labadaa midna hadde habaryar bay u tahay gooni ah midna waxay u tahay eedo waa xadiidka ragga si fiican uga qabtay canum mminiin riwaayadka ka tabaryar gadaal buu muslim geynaya can caaisha radi allahu tacala canha qaalat minaa waxaa naga mid ah man ahalla bilxaji mufradan markii hore weeye bilowga hore nin soo xidhay xaj mutaxan oo keligii ah. wa minaa waxaa naga man qarana man qarana soo xidhiidhiyey oo xaj iyo cumro isku soo qabtay wa minaa waxaa naga ah man tamataca bilcumrati ila alxaji weeye waxaa naga mid ah nin hormarsaday kadibna xaj uu daba dhacay waa fii aakhir almadaaf bay taana u jeeddaa waxay isku qabatay awalu hawshu waxay ahayd iyo hawshu dhexda ka soo gashay qiraanka ahayd iyo hawsha hawshu ay ku dhammaatay ahayd tamatuca marka maalinka ayada ah, saxaabadu labadaa qaabma ku xajiyeen ninkii hadyi waday wuxuu noqday qaarin xajii cumro waa isgashaday ninka aan hadyi wadinna muxuu isu bedelay mutamatic ma jirin nin ku xajiyey mufrid ama ifraad xadaثna cبد بن xumayd الxاaفظ صاaxiب الmسند والتفsير قال أخبرna محمد بكر البرساني الأزدي أخبرna بن جوع عبدالملك أخبرني عubayd الله بن cمر الcمري عن القاسم بن محمد قاaل wuxuu ihi جاءت cاaئشhaة xاajaة cاaئشha timid iyadoo xاajiyad ah maxaa laga wadaa ay muadiyatan linusuk baa loo jeedaa xaajatan ima fi aakhiri almri in laga wado iyo in xaajada looga jeedo qaasidatan libayt illahi اlxaraam alxaaja waa maxay waa qofka beytka ilahi u qasda inuu nusug iyo camal ku soo sameeyo kulu man qasada ilaa beyt illahi اlxaraam linusuki fahuwa xaajun qof kastoo u qasdiyay beytka ilahi inuu kusoo cumraysto ama ku soo xajiye xaaji baa la yidhahdaa sawaban kaana muctamiran aw xaajan waa isku mid jaad caaisha timid xaajatan iyadoo beytka ila u soo qasaday lilcumrati kadibna cumradii kii loo bedelay xaj xaadaana cabdullah bn maslamata ibnu qacnab alqacnabi xaadaana sulaymaan yacni ibni bilaal ataymi can yaxya wa ibnu saciid ibnu qays alansaari can camra binti cabdiraxmaan qaalad waxay tihi camra samictu caaisha taquul caaisha walaan maqlay kharajna maca rasuuli illah rasuulka ilaahi baanu la baxnay lhamsin baqiina min dilqacda iyadoo shan beri ay ka dhiman tahay dilqacda waa inaga sooma ibn xasam oo kitaab goonee qadiyadda ka qoray xajka iyo xajulwadaaciy axkaamteedii iyo aahaarteedii iyo riwaayaadka iyo uruqda xadiidka kitaabka ugu weyn ka qoray iyo sheikhulislaam ibnu taymiya ibnu qayim iyo culummaa isku khilaafsan xilligu nabigu baxay ee uu madiine ka baxay ee ka safray bisha dilqacda maxaa ka dhimanaa lix beri baa ka dhimanayd ibn xasm wuxuu leeya li baa ka dhimanayd hawluuna daliishaday culimmaduna waxay u badan yihiin shan baa ka dhimanayd kadibna hadda waxaa laisku maandhaafay wakhtigii nabigu waddada ku qaatay madiine ka baxeed ilaa maka uu ka gelahayay imise maalmood toddoba beri ilaa sagaal beri innaga shan bar habeen tilmaano shantu camayna khalata idan walaa nara aanan arkayni ila annahu alxaj yani nabigu wuxuu ka baxay madiino sabti buu ka baxay ibn xasm wuxuu yihi khamiis buu ka baxay khilaafka waa jira laakiin sida raajixa sabti buu ka baxay kadib dilxajo oo bilatay ayuu markaa nabigu tegay calayh salaat wasalaam maka tegay kolley marka waxaaun maalinka sagaalaada dilxija nabigu wuxuu taagnaa carafu ayb ya khamiis bay kogu ah, waxaan gaari doonnaa nabigoo bisho afara inuu galay eh, dilxijaan tegi doonnaa dhib ma sabti soo baxay muwaafiina bishoo dabayaaqa ah baxay shan ay ka dhimanta ama lix beri calaa khilaafin bayna alculamaa ku qaatay waddada jidka ama sagaal buu ku qaatay calaa khilaafin lixdana loo badan yahay lixda cafwan toddobadana loo badan yahay sagaalka xoogo ibnu xasan iyo hayrkii waa lagu naqdiyey walaa naraa naan arkayna annahu lxaj haddii la marka nabigu wuxuu baxay shan ayadoo ka dhiman tahay dilqacda wuxuuna madiine maka galay ayadoo bishii dilxaj ay afar tahay meeqa beri buu dhexda ku qaatay sagaal sagaal haddii la yidhaahda nabigu wuxuu baxay bishoy ka dhiman lix lix ay ka dhiman tahay xaggana wuxuu galay ayadoo bishu ay tahay afar ama an ay tahay dheda wuu ku qaatay sagaal beri toddoba beri sagaal beri baan markaa noqonaya kolba waa marka kii yaraataba dhanka kale ka badanaysa sagaalkana waxaa qaba ibnu xasam iyo raggi ku raacay toddobadana waxaa qaba ibnu taymiya iyo ku raacday riwaayaadkana ninkay rajaxaan baynu arki doonnaa kharajna maca rasuul baynu la baxnay lihamsin shan baqayna ka hadhay min dilqacda an beroo ka dhimanbishii daqlqacdoo an beri ka dhimanta nabigu baxay waxay tiriyaan carabtu markay marhayaan waa habeenaha habeenahay ka xisaabaan markay bisha xisaabahayaan lihamsin baqiina min dilqacda bina'an aan ku dhisno bishu inay ku dhammaan doonto soddon marka la xisaabinay waxaa dhihi bishii maanta waxaa ka dhiman shan baa ka dhiman waxaad joogtaa maalinkii waxaad joogtaa labaataniyo hanaad baad joogtaa maalinka labaatana hanaad baad joogta waxaad xisaabinna waa xalay xadii waxaad ka dhiman shan habeen waxaad ku xisaabtamaysaa bishu inay ku dhammaanayso soddon buuxi hadday kaa noqoto marka labaatan iyo sagaal waxaa ka dhimananhaya afar marka bishii laftirkeedu way isbedelaysa dhankaa walaa naraa ilaa annahu lxaj xagganaanaan u arkayn xagga ictiqaadkaanaga xaj waxaan ka inuusan jirin oon cumrana aysan jirin wax kana uusan jirin xataa idaa danuuna min makka markaan maka u dhowaanay amara rasuulullah rasuul wuxuu faray man lam yakun macahu hadyun amar cad wey hadda ninkaan hadyi wadin idaa طaafa bilbeyti kacbada markuu ku dawaafo wasacaa bayna asaba walmarwa labada buur dhexdoodana uu ordo ama uu lugeeyo an yaxila min cumratihi an yaxila min xajihi xajkiisi inuu ka xalaaloobo qaala caaisha waxay tidhi fadakhala calayna yowma الnaxri fadukhila calayna cafwan fadukhila calayna naloola soo galay alaynaa dushayada ym nari maalinkii ah, dhundhowga bilami barin hilib loed faqultu ma haada waxaa dh hilibkan muxuu ahaa faqiila dabaxa rasuullah rasuulka wuxuu ka gowracay can aswaajii dumarkiisi buu ka gowracay lodan ayada ah qaala yaxya wuxuu yidhi fadakartu hada alxadiia xadiidkanan u sheegay yaxya bnu saciid haddaan ahay lilqaasim bn maxamed baan u ibn abibakr sidiiq faqaala wuxuu yidhi haddaan ahay ninkii ahaa wuxuu yidhi atadka waxay kuula timid wallahi allah ku dhaartay bilxadiii xadiikii bay kuu tabisay camra bint cabdiraxmaan baa kuu tabisay calaa wajhi siduu ah bay kugu sheegtay yani qaasim maxamed wuxuu leeyahay camra bint cabdiraxmaan xadiidka caaisha waxay oga warisay sidaan ku naqaanay maxaa yeele qaasim maxamed waa inaga riwaayadkiisa soo marray inuu caaisha aad uga soo warinaya xadiista camra hadda timid oo hooyadan caaisha xadiidka ka warinayso marka wuxuu leeyahay haddaan qaasim ahay yaxyow sheekhadaada camraa xadiidka waxay kugu sheegtay siduu ahaa siduu ah bay kugu sheegtay وxadثna محمد مثنى أبو موسى البsري قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد الأنساري يقول أخبرتني cمرة cمرة بنت عبد الرحمن الأنساري waxay ii sheegtay أنها سمعت عائشة تقول xا ariiqii buu hadda xoojinayaa iyo uruqdii camar ku dul wareegaysaybu siyaqay ku kala duwanayn buu tilmaamaya ila tii hore cam bay ahayd hunana waa ahbaratnii camra وxadnaahu waxaa kalo xadika noo tg bn abi cumar alcadani xadana sufyan bn cuyaynata can yaxya bn sacid alansaari bihada اlisnaadi buu ku tabiyey ibn abi cumar cafwan sufyaan sufyaan milahu mila xadiii man mila xadiii cabdilwahaab xadii abdilwahab buu ku tabiyey وxadana abu bakr bn abi shaybata qaala xadana bn culayata ismاعil bn ibrahim bn culya can ibni cawn cabdالlahi bn cawn aban albasri almuzani can ibrahim النakhci can اlأswad yacni ibn yaزid النakhci can um اlmؤminiin waa ariiq kale wa can اlqaasim wuxuu ku cadfan yahay can ibraahimta hore wey yani ninka la yidhaahdo ibn cawn ayaa xadiidka hadda wuxuu ka warinaya laba sheekh oo midna yahay ibraahim midna uu yahay midna uu yahay can اlأswad ibrahim can اlaswad iyo ibraahim can اlqaasim labadaa sheekh wey sheekhiisi ibraahim baa laba sheekh leh ibnu cawn can ibraahim can اlaswad iyo ibnu cawn can ibraahim can اlqaasim ibnu maxamed labadaas wey waibraahim can اlqaasim ibn muxamed can um اlmuminiin qaalat qultu waxaan ya rasuul allah rasuulka ilaahayow yasduru الnaasu dadku waxay la fulahayaan oy la noqonayaa binu sukayn laba camal oo xaji cumro kala madax bannaan ama isku laran ah wa asdur annagu waxaan la fulahayaa binusukin waaxidin miyaa la noqonaya riwaayadii axmed baa caddayso wa arjicu bixajatin laysa macaha cumray tidhi maxaj baan la laaban cumro dhammaystiran aysan la soconin marka riwaayada waxaa daliishada qolyaha kuufiyiinta asxaab ray abu xaniifiya asxaabtiisa daliisha waxay leeyihiin caaisha ku soo xajiday mufradday ku soo xajiday xajkeeduna ifraad buu ahaaba waa qolyaha rajaxa ifraadku inuu khayr badan yahay caaishu soo xidhatay cumradii iyadoon dhammaystirin oon la iman acmaasheedii dhiig baa u diiday halkii baa lagu joojiyey waa la kansalay xaj cusub bay bilowdo madax bannaan xajkaasay dhammaysatay caaisho waxay xajiday xaj mufrado ifraad bay ku xajiday leeyihi xadiidka jaabira dheere iman doonaan sharxi doona hawsha hooyada inaysan mufrida ahayn ay ahayd qaarina ay ahayd marka dambe qaala wuxuu idhi intadiri koro sug faidaa ahurti markaad daharti markaad daahir noqoto uu dhib kaa fakhruji ila tanciimi tanciim u faihillii minhu ka soo xidho cumro cusub uma alqaynaa nugula kulanoo aan ku kulanno cinda kada wakada muxasab waadi muxasab noogu imo ama dixda noogu imo qaala wuxuu yidhi wadaadkii qaasim ahaa adunnu waxaan u malayn qaala nabigu uhi hadan berito berito marka waagu kuu baryo hawsh soo dhama halka noogu imo walaakinaha xaaladdu waxaa weeye walaakinaha cumradu iyo acmaashaadu calaa qadri nasabiki daalkaada yuu ku ajiriyaa kolba intaad ku daasha camalka khayrka ayaa laga ajirsiin aw nafaatiki ama kolba kharashkaad bixisaad ku ajir tahay camalka khayriga ah la imanayso ajirka lagaa wuxuu ku qiimaysan yaho lagu sorgoynayaa kolba kharashka iyo dhaqaalaad ku bixiso masjid la dhisaayo ninkii malaayin ku bixiyo iyo ninka ku bixiya toban kunoo shilin isku baab ma aha camal jihaadoo socda nin walba wuxuu kaga qayb qaatou leeyahay camal khayroo socda nin walba wuxuu kaga qayb qaato calaa qadri annafaqa waa sida ama calaa qadri nasab kolba daalka iyo juddiga kaa gala waa qaacidada guud waa sida marka ajirku waa calaa qadri اtacabi wاljuhdi wa calaa qadri اlinfaaq sida guud laakiin waa qaacida laha mustatnayaat kaiira laysa calaa iطlaaqiha marar badan camal yarood la timid ayaa wuxuu ka khayr badnaanayaa acmaal aad iyo aad u fara badan marka loo eego meeshuu dhacay iyo zamanku dhacay labaatan iyo sagaalka maalmoodee ramadaan la soo tukanayey ama ilaahay la baryay ee la caabudayay hal habeen baa ka fadli badan oo la yidhaahdo leylat اlqadri waa la isku dhammeeyey kun salaadood ama boqol salaadood daldaasho dhowr salaadood xaram ku tukataa ka fadli badan waa xasab اlmakaan xasab zamaanna waxaan kugu miaaliyey leylaة اlqadri ramadaanka zamanka iyo xilliga shaygu uu dhacahayo ayaa mararka qaarkood wax walba uu ku dhaafayaa marna makaankuu dhacahayo ayuu wax walba ku dhaafahaya marna xaaladu ku soo agaagay sabaqa dirhamun alfa dirhamintoo kale wey nin miskiina oo mukhlisa ayaa la yidhi wax bixiya sadaqo uu dhiibay oo baahan yahay oo caawa aad ku cashis uu laha wax kaana uusan haysanin buu ilaahay u huray boqolkiisa shan waxay ka khayr badan tahay nin malyandheero akoomuhu jabahayaan oo boqol kun iska soo tuuray xisaabtiisu kala garanaya akoonnado dhan baa mid walba uu buux dhaafay boqol kun buu nagu soo tuuray ninna boqol buu meesha ku beelay uu ku dhiman hayo isku ajir maa nabigaa yidhi sabaqa dirhamun alfa alfa dirham bixasabi الsidqi wاlإkhlaas sadaqa yaa u fadli badan juhdu muqili nin nin reera tabareed oo dadaalay wuxuu bixiyey baa sadaqa u khayr badan xaaladday ku timid shaygu iyo wakhtigu dhacay iyo goobtu dhacay marar badan waxa lagu qiimaynhayaa ajirka iyo awaabka laakiin asal waa sida وxadثna المثنى قال xadثna بن أبي عadي عن بن cawn عن القاسم محمد وإبراهيم النخعي qaala wuxuu laa acrifu yaa odhanaya ibnu cawn ibnu cawn ba wuxuu leeyahay laa acrifu garan maayo xadiia axadina min alaakhar labada sheekh qaasim iyo ibraahim xadiikoodii kala garan mahay laakiin macnaha guud bay ii wariyeen ana umma almuminiin qaala waxay ti ya rasuul allah yasduru naasu binusukayni dadkuma laba camal bay la fuli anugu hal camal baan la laabanaya fadakara xadiia xadiikii buu sheeg ibn abi cadiy oo mutaabacaynaya ibnu culaya halkaasaan ku joogsadaa xadiika caashimiyaan dhammayn kara caaw wallahu subxaana wa tacaala aclam